الحمd لله نحمده ونsتعiنه ونsتغفiره ونعuudu بالله من شhروuر أنفuسina ومن سيئaaت أعmاalina maن يهده الله falaa مضل لah وmaن يضلل falaa haadiya lah وأشhهadu أn laa إلaaha إilا الlh وaxdah laa شharيika lah وأشhهadu أنa محamdا cabdه وrasuuله اllهma صل عlى محamd وعlى آlih وأصxaabih وmaن تبcahm بإحsaan إlى yوم الdيn أmا bعd وin ترى نطuka bاmfcuuل لh فانصبه بالفعل الذي قد فاحل وهو الأمر ماستر في نفسه لكن جنس الفيل غير جنسه وغالب الأحوال أن تراه جواما للفعال تم تهواه تقول قد زرتك خوف شري وغصت في البحر ابتغاء الدر وإن أقمت الواو في الكلام مقاما محفظي بلا ملام تقول جاء البرد والجباب استوت المياه والأخشاب وما صنعت يا فتى وسعدا فقس على هذا تسدف شدا والحال والتمييز منصوبان على اختلاف الوضع والمباني ثم كلا النوعين جاء فضلا منكرا بعد تمام الجملة لكن إذا نظرت في اسم الحال wajatahu ishtuqaa min alfaali uma yubrax cinda ictibaari man xaqal jawaaba kayfa fii su'aali man sa'al mihaaluhu jaal amiiru rakiba waqaama qusun fii xukaada khadiba wa minhu man da fiil finaa'i qaacida wabictuhu bidiib hamin fasaaqida baabu mafcuuli lahu haadaa kanu baabu lmafcuulu lahu mafcuulu lahuga baabkiisii weeye baabulmafcuuli lahu haadaa kanu baabulmafcuuli lahu mafcuulu lahuga baabkiisii weeye mafcuulu lahu waa la yidhaahdaa mafcuulu min ajlihina waa la yidhahdaa mafcuulu liajlihina waa la yidhahdaa saddexda magacba waa leey saddexda magacba waa leey marka shan shardi uu leey shan shardi uu leeyahay an hari anta hardiba haru waa idin dhigaya maxamed amin an hardiu hardiga koobaad an yakuuna masderan waa inuu masderya waa hardi inuu masderya anta shardi marna daabid ahaan u sheega marna mid miduuba u tirinaaba laba gooru ku celina marka hore inta daabid ahaan u sheego oo yidhaahdo huwa almasder اqalbiyu fadlaة اmucalilu lxadai shaarakahu fi zamani wاlfaacili walow taqdiira waa daabid ahaan u sheega waa hantii shardi haddana mid midu u tirinaa mar kale an hardiu leeya marka waxaa shardiya an yakuuna masdaran mafcuulu lijlihi waa inuu masder noqdaa wax kale ma noqon karo lama ogola inuu isim kale noqdo ma dhihi kartid jituka asamna waa kuu imid subag dartiis asamna mogta masder maaha jituka waa kuu imid alcasala malab ma dhihi kartid maba lagu nasbiyaa lagu leeyahay alcasal mafcuul lijli masder inuu yahaa shardi ah qalbiya an yakuuna masdaran qalbiyan waa inuu masderkaasu yahay wax qalbiga ku tacaluqa ee wax xibnaha kale ku tacaluqa hadduu yahay mafcuulu min ajlihi nima laguma nasbi karo laguma nasbi karo waxaad leedahay ji'tuka waa kuu imid khawfa shari sharka baqideed khawf halkee laga baqa waa qalbiga ma dhihi qiraaatan akrin daraaddeed hayl halkee wax laga akriyaa carab ama waxaad tidhi jiituka waan kuu imid qatlan dil inaan dilo aan doonayo daraaddeed lilkaafiri gaalka marka qatlan master waat laakiin iyo qiraa'atan laakiin qatliga halkaa wax laga dila ma qalbi wax laga dila maya gacanta wax laga dila marka ma lagu nasbi karo hadduusan qalbi ahayn waa inuu noqdaa wax qalbi ku tacalluqa an yakuuna masdaran qalbiyan fadlatan waa inuu fadlaya fadlo waxaa loola jeedaa jumlada labadeeda juz oo isan ka mid ahayn ficilka iyo faacilka ficilkii naaibu faacilka mubtadihii khabarka oo inuusan mid ahayn miaal maxaa xasalat lii waxaa ii soo xasishay alraqbatu jacayl fi lcilmi aan jecla alraqbatu hadda masder waaye qalbina waaye meesha wax laga jeclaabaa waa qalbiga laakiin hadda mafcuulu min ajlihi maaha waaba faacilka dhammaa fadlo maaha fadlo waxaa la yidhaahdaa allaa yakuuna axada juz-ay ljumla julada labadeeda jus waa inuusan mid ahayn waa inuusan mid ahayn shardiga afraad an yakuuna mucallilan lixadain waa inuu cillo u yahay xadaf waxa ka horeeya ee dhacay waa inuu cilaynayo sababka dhan oo waxa ka horeeya u dhaceen waa inuu asaga noqdo dartiisa an yakuuna mucallilan lixadain waa inuu xada cillo u yahay xadaa laguu sheega waa ficilka ka horeeyaoo dhacay ama isim faacilka ka horeeyaoo dhacay ilaa markaas asaga laasim waxa ah ama ficilha ka horeeya ama waxa weya isfaacilha ka horeeya kuwaas ka horeeyaoo nasbinaya kuwaas amase camilka lamidka ah kuwaas sababtay u dhaceenba waa inuu noqdaba midka ka jiituka waa kuwii maxaawta khawfa shari marka majiia dhanba waaba khawfkan dartiisa ah, majiia waxa keenayba waa khawfkaas marka waa inuu cilo u yahay waxa ka horeeya waa inuu u yahay shardiga shanaad waxa weeye an yakuuna dalika alxadau mushaarikan lahu fi الzamaani wاlfaacili waxaa la rabaa xadadka ka horeya ficilka ka horeeya inay isku faacilna noqdaan isku zamanna noqdaan waxaa la rabaa an yakuuna dalika اxada xadadka ka hore waa ficilka ka horeeya maala mushaarika mid la wadaagaya lahu mafcuul min ajlihiga fi الzamaani zamanka iyo wlfaacil faacilka labadooda Ah. haddaad tidhahda fiiri tahabtulyawma e maantaan diyaargaroobay asafara inaan safro darteed hadan beri asafara mafcuulu min ajli kuma nasbi kartid maxaa yeele waxaa luu leeyahay waktigiiaan isku mid ahayn asafara safarka waktigiisu waa berri diyaargarowguna waa maanta mar haddaysan isku wakti ahayn maba laysku nasbi karo ah, waa ebri hadday iskhilaafaan waxaa la rabaa isku wakti inay yihiin isku faacilna ay yihiin haddaysan isku faacil ahayn laguma nasbi karo maala waxaa timid jituka waa kuu imid maxabataka adiga jacaylkayga dartiis iyaaye aniga adi jeceshaa ti jituka anaa kuu imid maxabataka adiga jacaylkaaga daraaddiis marka jaaada faacil yaa u ah mutakalimka maxabadana yaa faacil u ah mukhaadabka isku faacilba maaha laguma nasbi karo marka shantaas shardi waa in la helaa wain jaraa nudquka dhawaaqaaga bilmafcuuli lahu mafcuulu lahuga aad ku dhawaaqdo ama bilmafcuuli lahu uu ku dareersado ficilka ku tacalluja idaa jaa nahrullaahi badala nahru micqad mar haddii wedigii alle la helo wediga muxqalcina ka cadinne marka jaraa oo ficila mar hadday timid nudqi iyo masder waxbaha ku tacallujin ee ficilka iskaga tacalluja isagaa wedi ah wain jaraa hadduu dareersado nudquka dhawaaqaaga bilmafcuuli lahu mafcuulu lahu hadduu ku durayrsado oo aad ku dhawaaqdo fansib kordhig hu mafcuulu lahuga kordhig bilficli ficilka ku kordhig alladii ficilka qad facala uu sameeyey hu ficilka alfaacilu iska dhig ficilka faacilku sameeyey oo mafcuulu lahuga dartiis loo sameeyey ficilkaasa u caamila caamilkiya laguu sheega nasbina mafcuul lahuga waxaa caamil u ah faacilku ficilka uu sameeyey oo mafcuulu lahugan dartiisba u sameeyey ah. mafcuulu lahuga dartiisba oo haddaad tidhaahdo ji'tuka waa kuu imid khawfa shari amase zurtuka waan ku soo booqday khawfa shari sharta kacabsashadeeda faacilka oo mutakalimka ficilka oo sameeyo ziyaarada muxuu u dhacay isaga khawfa shari ah, masderkan dartiisuba u dhacayba marka ficilka faacilku sameeyey kaasaa caamil u ah mafcuulu lahuga maxulowga kaasa caamil u ah wain jaraa hadduu dareersado nudquka dhawaaqaaga bilmafcuuli lahu mafcuul lahu hadduu ku dareersadood ku dhawaaqdo fansib kordhig hu mafcuullahga bilficli ficilku kordhig alladii ficilkii ku kordhig qad facala faacilku uu sameeyey hu ficilka marka taasna caamilkiiu kuugu sheegay mafcuululahga waxaa caamil u ah ficilka ka horeeya oo dartiisba loo sameeyey kaasa caamil u ah wahw iska dhe waa daruuratu shicirka haada reeb wahw mafcuulu wahwa mafcuulu lahugu lacamri baaqi ahaanshahaygay qasamii dhaartaydu ahaatee lacamri laamtu waa laamad ibtidaa camrina waa mubtade khabarkiina waajibnima loo xadfay afartii gooroo waajibka loo xadfay jaw ka mid hadduu mubtaduhu noqdo qasam sariix qasam sariixa dhaar cad hadduu yahay mubtaduhu khabarkiisa ma banaana in la sheega marka dhici karta inaad tirahdo hadda muslimaan nahay saa loogu dhaarana cim lacamri baaqi ahaansha saa loogu dhaarana ila makhluuq lagu dhaartaa waa shirki nabi maxamedaa yidhi sala allahu calayh wasalam in alla qayrkiis lagu dhaartaa waa shirki waxaa lagu leeyahay dhaar ma ahane waa kelimatun jarab calaa alsinati alcarab waa kelimad carabta iskaga dhawaaqdo ah, ah, sida taribad iyo daaka oo kaleeto iyo fakilatka umuka hooyadaa ku weyda habaar maahan mogta nabigaaba dhihi jiri nabiguna ma habaari jirin saxaabada ah, fakilatka umuka u leeyay waa kelmad carbeed oo halhaytaan layskaga dhawaaqo ee dhaar loolama jeedo marka lacamri baaqi ahaanshaygai qasamiin dhaarteed waatay waa kelmad oo carabka layskaga dhawaaqee dhaar ma ahan mana banaana makhluuq in lagu dhaartaa mhm. man xalafa biqayr ilahi faqad ashraka nabiga yidhi sal la ala sl qofka ilah qaybkiis ku dhaarta waa shariig yeela kitaabkuna waa ku baraarujinaya masaladaas wa huwa mafcuulu lacamri baaqi ahaan shaygay qasamii qaartaydu ahaatay masder waa masder shuruuddii shantaa mid ka midu kuu sheegay waa masdergu weligiis mafcuul lahugu waxaan masderhayn ma noqon fii nafsihi masderkaasoo fii nafsihi nafsadiis u sugnaaday fii nafsihi muxuu kugu sheegaa wuxuu kugu baraarujinaa masderkan ficilka ka horeeya masderkiisii maha waa inay iskhilaafaan asaga kadaatahaanuu masder yahaye macnuhu maaha ficilka ka horeeya masderkiisii على فعلك كهر مثل يزدادون نقضه مفعول مطلق منها بل لغو نصفنا أنا كبح المفعول لأجل آه. مركا ومسدر لكن فعلك كهر يمستر أنا أهان ee waxa weeye sidiisa daatadiisu mas'uuliye waaba kugu baraarujiyeba wuxuu ku yiri laakin jinsa alfi'l fi'lka jinsigiisu ghayru jinsihi maf'ul lahu ga jinsigiisa qeyrkiisu isku jinsi ma oo isku masdar ma marka kanuna waa masder ficilkuna maado kalo masderkalu ka yimi isku mid noqon maayan illa hadday isku mid noqdaan mafcuul mudlaquba noqonaan masder caadiya loo nasbina markaasuu yidhi laakina jinsa alficli ficilka jinsigiisa hayru jinsihi mafcuulu lahuga jinsigiisa kayrkiisu ahdo isku jinsi maaha saasna ogo hal shardi uu kuugu sheegay shardigaasu muxuu yahay waxa weeyaan mafcuulu lahugu waa masder laakiin wuxuu kugu baraarujiyey masderkaasu ficilka nasbinaya masderkiisii maaha ee waa masder kale oo waa inay iskala duunaadaan wa aalibu axwaali xaalayaalka inta ugu badan waa iska tacbiir oo waxawn beydka uu ku cabiraye weligiisba saasuu noqona ee aalib awaal xataa maaha wa aalibu laxwaali xaalayaalka inta ugu badan antaa waa inaad aragto hu mafcuulu lijlihigii jawaaba lima lim facalta lima ay ahayd jawaaba lim facalta maa tawaaho waxa aad jeceshahay xaad u samayday jawaabkiisa xaale uu yahay beydkaanoo dhan hal shardiguu kugu baraarujina beydkaasu hal shardi shardigaas waa maxee an yakuuna alxadau mucallilan lixadain qabli an yakuuna mucallilan lixadain waa inuu cilo noqdo mafcuulu min ajlihi oo uu cilaynayo ficilka ka horeeya sababta u dhacay ah, waa inuu cillo u yahay markaasu wuxuu ku yidhi wahaalib اaxwaali waana weligiisa haalib axwaal maaha wahaalib اlaxwaali xaalayaalka haalibkooda an taraa ey ru'yatuka waa khabarkii an taraa ey ru'yatuka adiga aragtidaada weeye hu mafcuulu lahogii aad aragto jawaaban lin facalta maa tahwaahu waxa aad jeceshahay xaal u samayday jawaabkeeda xaalo u ahaaday wuxuu jawaab lima uu jawaab u noqda lima lima maxaa jawaab u noqda cila u noqon karta marka waa cilo mafcuulu liajlihigu cilo weeye wuxuu cileeyaa waxa ka horeeya xadadka marka fiiri lim lim maxay ahayd limaa maa istifaamiya wey iyo lam jir marka waxaa qaacide ah marba haddii ismu istifaamka maada istifaamiyada maa istifaamiya haddii xarfuljar la geliyo waa la jaraa alifta hadaad ma xarfujar midka rabta geli ba geli bima ad leedahay lam geli lima ad leedahay can geli cama ad leedahay cama yatasaaluuna ah. fabima ad leedahay ah. fima ad leedahay lima ad leedahay marba haddii xaraf jar galo maada istifaamiyada waa laga jara alifka maxaa looga jara farqan baynaha wa bayn almawsuula waxaa la rabaa iyada iyo maada mawsuula inaysan isku ekaan maada mawsuulada laga jari ma fima alale ah, bima alale haddii xarfu jar galo laga jari ma alif maada mawsuulada laakiin ismu istifhaamka hadday galo xarfu jar bima alaleeya lima alaleeya fima alaleeya marka lima markay noqotay haddana gabayga dartiisa miimkii loo sii reeba si istiaama liistiqaamat wasn si wasnigu si u tooso haddii kale wasnigu waa jaba jawaaba lima facalta maa tawaahu waxaa loo leey waa jaban yahi gabay jabanu noqona marka waxa weeye wuxuu ku leeyahay wuxuu jawaab u noqon karaa su-aal oo hadda fiiri misaalada soo socdaba taquulu waxaad leedahay qad zurtuka waan ku soo siyaartay waan ku soo booqday aad leedahay khawfa shari liajli khawfi shari cabsi shar cabsi aan ka cabsana darteedan kuu soo booqday hadda khawfa waa masder horta tan kaleeto khawf masderkan khaafa ficilkaas ayaa ficilkiisiiya ee isku ficil ma ahan ficilka ka horeeya oo zaara wey ficilka ka horreya ma jeedid marka waa iskhilaafsan yihin ah, khawfkaanu waa masder laakiin ficilka ah, ka horreeya masderkiisii maaha ficilka ka horeeya waxa weeye zaara ayuu ahaa ah, yazuuru zurtuka soo ma jeedid marka isku masder ma aha labaad waxa weeyaan wuxuu cillo u yahay masderkaanu ficilka ka horreya sababta loo sameeyey oo qofka waa ku soo boqday wuxuu ku yidhi qad zurtuka waan ku soo boqday markaas waxay leedahay lima zurtani maxaad ii soo boqatay jawaabay u noqon kartaa fiiri khawfa shari waxaan ka cabsaday shartaa inaad tidhahdo maxay ku ku maqay ha markaas waa la tuhumsany waa yaan lama arag inaada ah, bal ituhmin aanu imida kuu soo boqdu leey marka waxa weeyaan ficilka ka horeeya jawaab u noqon karta hadii su-aal laska weydiiyey cilada dhan oo loo sameeyey booqashada waa maxay cilada dhan oo loo sameeyey waa khawfa shari masderkan dartiis wey waqustu waan tiimbaday fi lbaxri badda dhexdeeda badiyan hoos u tiimbaday waa muquuray biyaha markaad hoos u gasho maxaad tidhahdaa waa muquuray waa tiimbaday hoosaan u galay marka biyaha hoos markaad u gasho waa ibtiqaaa duri liajli ibtiqaa duri jawhar raadin aan raadina daraaddeed hadda fiiri ibtiqaa waa masder laakiin gustu aasa fiiri weeye ficilkan isku masder maaha isku masder maaha talabaad ibtiaha weliba waa masl qalbi ila meesha wa laga jeclaada waa qalbiga sooma waxayna cilo u noqon kartaa xadadka ka horeeya ustu tiimbashadan ama e, libridan uu biyaha ku libray sababka keenay cilo waxa u ah ibtiaaga raadin uu raadina jawhar oo sida jawhar badda hooseeda ka socantoobida saasuu u muquuray oo hoos u galay baabulmafcuuli macahu mafcuuli macahuga baabkiisii haadaa kanu maxaluhu waa maalkiisii iyo meeshii looga hadlaayey mafcuul mahu waaa laydh weligiis muxaad waxaa lagu yaqaanaa mafaaciisha marka la tirinayo shan mafcuul weeye waa loo dabamariya weligiis mafcuul marka la sheeg sheego mafcuulka loogu dabamariya waa mafcuul isaga loo dabamarya badana mafcuul iyo ugu horeeya oo la sheegaa mafcuulu mulaqaa la sheegaa mafcuulu lahuyaa la sheegaa mafcuulu fiihi aa la sheegaa mafcuul fiihigu waa darfu zamaanka darfmakaan antaas mafcuul alla jirteen mafcuul bihi mafcuul mulaq mafcuul lahu mafcuul fiihi iyo mafcuul macahu shantooda badanaaba nuxaadda markaa sida lagu yaqaan waxay u dabamariyaan mafcuul macahuga maxamed alamin wuxuu le xaa loo dabamariya laba shayuu sheegay o asaga waxa weya toosba ficilka uma nasbiyo waasita udhaxayda wowa udhaxayda tan labaadna waxaaba laysku haystaa maqiyaasa mase waa samaaci isaga waa laysku haystaa labadaa shardiyay ugu dabamariyaan oo gadaal hadda isagoo ku qoran aad aragto xaa gadaal dhiga hadii lagu yihahdo labadaan alagu jawaaba labadaan aa lagu jawaaba daabi dheer uu sameeyey oo aad u faa'iido badan bal daabidka waynaan wada akrinaa wlmafcuulu macahu huwa sariix wey wlmafcuulu macahu huwa alsmu sariix waa ism cad master ma noqdo isagu alfadlatu oo dheeraad ah fadla haddaad maqasho laysa axada juz-a yir jumla jumlada labadeeda juz mid ka mida maahan wey oo ficil iyo faacil hadday jumladu ka kooban tahay mid ka mida maaha hadday ficil iyo naab ka kooban tahay mid ka mida maaha hadday mubtadii qabar ka kooban tahay mid ka maaha marka waxa weeyaan waa fadl waa dheeraad almansuubu waxaana lagu kordhigay bimaa sabaqa waxa ka horeeya oo min ficlin ficil ah oo shifi ama shabaxa oo ism faacil wixii la ah ayaa caamil u ah alwaaqicu isimkaasoo dhacay bacda waawi weligiis wow ka horeeya bacda waawi wow ka gabaal wowdoo uriidda dihaa loola jeeda addilaalatu inay tusto cala almusaaxabati wowduna waa bimacnaa maca inay noqoto oy musaaxaba tusto ah, isimkaasoo almasbuuqu lagala hormaray bijumlatin ficliya jumlo ficliya waa in lagala hormaraa ficliga faacil sirtu waa socday waa ficliga faacil sooma jeedeed waniila maca niili webiga niil la yidhaha jirkiisa ah, aw ismiya ama se jumlo ismiya jumladaasoo fiiha dhexdeeda macna alficli uu ku sugan yahay waa xuruuf juml ismiya laakiin ficilkii macnihiis iyo xuruufta labadiba inay ku jiraan labadiba naxwu ana aniga saairun mid soconayana ir hadda saairun waa ism soo maaha laakiin macnihii ficilka oo sirtu ahaa iyo xuruuftiiba labadiibaa ku jiraan ana aniga saairun mid soconayaanahay wanila maca niil isimkaasoo almadkuuru la sheegay libayaani daati daatadii in la caddeeyo allatii daatadii fucilal ficlu ficilka la sameeyey macaha daatada la jirkeeda meeshii ficilka lagu samaynayey daatadii joogtay in la caddeeyaa loo sheegaa min hayri tashriikin ayadoon lala wadaajin fi lxukm daatadaasu ficilka ayadu faacilka lama samayn lama laha laakiin meesha lagu samaynaya ficilkay joogtay daatadu saasaana loo sheega marka waa daabi dheer laakiin faa'iido badan baabmafcuuli macahu mafcuuli maxugu baabkiisii haadaa maxaluhu wa in aqamta haddaad joojido alwaawa wow filkalaami hadalka dhexdiisa haddaad wow keento hadalka dhexdiisa muqaama mac mac booskeedana aad joojido oo macnihii maxyada ay wadato wowdaas mac waa luqatun fii maca soo maa wa in aqamta haddaad joojido alwaawo wowda filkalaami hadalka dhexdiisa aad joojido muqaama mac aqaamaa laga keenay soo aqamta ma jeedid ficilka haddii aqaamo laga keeno muqaamaad leedahay haddii qaamo mastarka laga keenayn maqaamaad leedahay marka markii rubaaci laga keeno muqaam la yidhahda aqaama muqaama haddii qaamo laga keenana maqaama la yidhahda marka muqaam dhe ilaa aqamta ka horreyde wa in aqamta haddaad joojido alwowowdi fi lkalaami hadalka dhexdiisa muqaama mac mac booskeeda haddaad joojido wowda macnaha macnihii maca haddaad wow siido oo wow bimacnaa macaah ay meesha taallo fansib kordhig alism alwaaqica bacda alwow isimka wowda ka dambeey kordhig ah, fansib kordhig alsm alwaaqica bacda alwow wowda kadib isimka dhacay isimkaas kordhig bilaa malaamin eedayn la-aana kordhig cid kugu eeday karta ma jirto qaacido saxa iyo carabi saxaad ku hadashay qof kugu qabsa kara oo ku dhihi kara qaladaad ku hadashay oo eed kuu soo jeedi kara ma jiro fansib kordhig alsm alwaaqica bacda alwow bilaa malaamin eedayn la-aana kordhig taquulu waxaa leeda waa kana miaalkii jaaa waxaa yimid albardu qabowgii wljabaaba wljibaaba labaduba banaan labada xarakasoo labaduba kuma saarna xarakada lama ictimaado lakin harca kuu sheegaya labadu inay banaanta xarakada weligaa lama ictimaado xaraka meel ku qoran lama ictimaado qaacidaa la ictimaada bis soo ma jeedi jaaa albardu qabowgiyaa yimid wljabaaba maca aljabaabi goyntii la jirkeeda goyntii markii beerta la goynaayo la jirkeeda oo jabaabka waxa weeyaan marka timirtu ubaxa keento midka mudakarkaa ah aa laga soo jara ubax waa kow aa lasoo siinaa markaasa midka muanakaa ah aa la dhex gelina fiidiisa ubaxiisa markaasa miraha dhale dii kale waxba ku dhalin ma dhalaysa iska noqon ubaxaas iska tuure maanta timirta marka waa bacriminta waktigii la goynayo ubaxoo la bacriminayo beerta waktigii qabowgiy markaasaa shaqaalihii dhaqaaqila jaa albardu qabowgiyaa yimid waljabaaba maca aljabaabi hadda macalsheedka laga rabaa waxay tahay aljabaaba waxa weya waa isim dhacay bacda waawin bimacnaa maca wow oo bimacnaa maca ka gadaalu dhacay nasbiheed wastawat ilmiyaahu biyihii waa kor noqdeen istawa bimacnaa irtafac wey maanta macnihii asalkale ku socota wastawat ilmiyaahu biyihiyaa kor noqday walakshaaba maca alakshaabi qoryaha la jirkoodii waa jamcu khashabatin khashabada waa qori biyaha lagu cabiro biyuhu bal intay leegyihiin wadiga ma biyo keenay ma nuqsaamay waa qori lagu cabirayo biyihii kore usoo kaceenoo qorigii ayba sii liqi rabaanoo biyihii qorigaba qarsoomi rabaaba wasawat ilmiyaahu biyihii waa kor noqdeen walakshaaba maxusheedku intaas ficilaa hormaray istawat ilmiyahu iyo faacilkiisii walakshaaba marka isimkan wuxuu dhacay bacda waawin bimacnaa maca waayo wamaa shay muxuu yahay sanacta aad samayday yaa fataa wiilkan dhallinyaradaahw wasucda maca sucda gabadhan maxbuubadaada ahee sucdaa maxaad ka ag samaynayda wamaa shay muxuu yahay sanacta aad samayday yaa fataa wiilkaagan dhallinyarada ahow wa sucda maca sucda sucdan la jirkeeda maalishaadku waxa weeyaan sanacta ficli faacilaa hormaray yaa fataa waa iska jumla muctaridee wa sucda sucdadaas weeya faqis ka qiyaaso calaa haadaa kaas macnaha waxa weeyaan idaa carafta maa dakartuhu laka wa arata ziyaada daa rabta ziyaado iyo in wax kuu kordhaan iyo watafawuq calaa aqraanika inaad dadka waalkaa ah ka sara marto halka ha fadhini qiyaaso he wixii dariiqadaasoo kale saas kuwa faqis qiyaaso calaa haadaa midkan laguu sheegay ka qiyaaso tusaadif waxaad helaydaa rushdan toosnaan carabi toosan oo sariixaad ku isimkan oo mafcuulu macahuga oo bacdal waawi dhaca shan xaaluu leeyahay an xaaluu leeyahy maxaa yeelay marka ugu horayda waxaa loo qaybinaa labo in mafcuulu macahunimo oo ay ansaxaydo iyo inaysan ansaxayn isimka bacdal waaw dhaca meelaad ku aragta labadaan u qaybinay in mafcuulu macahunimo lagu nasbiya inay ansaxaydo luqatan ow sinaacatan luq ahaan iyo xagga sinaacada luqatan ow macnan iska kale luq ahaan iyo macnahaan inay ansaxaydo iyo inaysan ansaxayn labadaasaad u kala qaade hadday ansaxdo marka oo mafcuul maxuunimadii lagu nasbi karo saddexa loo qaybiya markaas kitaabkan kaaga akrinaya ogow hade sharxa kuu dhibaya soo ma jeedi saddexa loo qaybina waa marka mafcuul maxuunimada lagu nasbi karo marka saddexda loo qaybina o in cadafku raajix yahay ood wowdan xarf cadaf ka dhigto mafcuul maxuunima inaad ku dhifdidana ay banaanta miaal naxw jaal amiiru amiirkiyaa yimid wljeysha maca aljeyshi ciidan kale jirkiisa hataa waa ansaxa mafcuul maxaa in lagu nasbiya cadafna waa ansaxa jaal amiiru amiirkiyaa yimid wljeyshu ciidankiina waa yimid marka macnihii iyo luqadii intaba waa ku ansixeen markaasoo kaleeto cadafkaa fiican sababto asaga asal ah, mar haddaan dacfi ku jirin mar kastoo labaduba ansaxan dacfina uusan ku jirin cadafkaa fiican aad leedahay isagaa asala isagaa asala o waa mid waa meeshuu ibn maali ka leeyihi ku yidhi khulaasada waalifyada ibn maali wاlcaطfu in yumkin bilaa dacfin axaq wاlcaطfu cadaf in yumkin hadduuba suurto galo bilaa dacf dacfi la-aan hadduu suurto galo axaq isaga xaqnimo badan isaga xaqnimo badan taas waa mid aلثaanي rujxaanu naصbi cala اlmaxiid cadafna waa banaan yahay mafcuulu macahnimo in lagu nasbiyana waa banaanta waa goorma waa marka cadafka dacfi ku jiro Ah, markastoo cadafka dacfi ku jiro uuna banaan yahay mafcuul macahu ah, miaal qumtu waan istaagay wa zaydan maa zaydin zayd la jirkiisa ah, qumtu waan istaagay wa zaydan maca zaydin zayd la jirkiisa haddii laba kuu banaan inaad tidhahdo qumtu waan istaagay wa zaydan maca zaydin oo mafcuul macahu aad ka dhigto iyo inaad tidhahdo qumtu waan istaagay wa zayduna waa istaagay lakin dacfiya ku jira cadafka wazaydun haddaad tidhaahdo damiiru rafca mutasila in wax lagu cadfaa ayadoon la keenin damiir munfasila faasil kalena aan la keenin waa daciif meeshaas maa meeshuu khulaasada ina maalig leeyahay wanasbu mukhtaarun ladaa dacfi nabi wanasbu nasbaha mukhtaar waa qowlka la doortay ladaa dacfi nabi marka cadfu nasaqu uu daciifo cadfu nasaq hadduu daciifo waa la doortaa naxwo khaalis ah oo kookoobanoo meel kaaga lumi ina maaliga loogu taga Ah, waxaan kale o dhan waa dursoomar soo ma jeedin nacwo yar oo khaalis waxna aysan ka maqlin maskaxdana lagu xifdi karo waa ina maali intii ka horayda waa iska ibtidaa iyo soo kixin qof soo ma jeedin tan saddexaad waxay tahay mafcuul mahu nima in lagu nasbiyaaba waajibaba ah, waa markay waajib tahay mafcuul mahunimada in lagu nasbiya naxwi oo markaas waa maxay waa markaysan xagga macnahaba aqbali karinba ama xagga sancada maba aqbali karto carab naxw istawa lmaau biyihiyaa kor noqdeen walxasharata ma dhihi kartid qorigiina waa kor noqde macnihiya diida haddee haddaad tidhahdo istawa lmaau biyiha kor noqdeen walkhashabatu qorigiina kor usii kacay noqdeen qoriga meeshuu ku mudnaada qoriga kor aada biyaha kor u kaca marna hoos u nuqsaamo macnihiyaa is aqbalayn macnihiyaan aqbalayn soo ma jeedid markaasoo kaleeto nasbihii ayaa waajiba taas waa qismiga marka carab iyo mafcuulmahu labadaba ay aqbali karto agga ancada saddexdaasa loo qabiya agga sancada markay aqbali karto laakiin xaggii macnihii a saddexaas kala noqona qismiga labaad wuxuu yahay isimka bacdal waaw dhaca waa mar uusan u suuban mafcuulu maahu mafcuulu macahunimada uma suubado labaa loo qaybiya in cadaf ay waajib noqdo markaas iyo inaan cadafna uusan banaanayn mafcuul maahun aysan banaanayn oo caamil loo soo qadaro oo ficil maxduufa lagu nasbiyo labadaasay mid noqoto Ah. marka aysan mafcuul macawnimo aan lagu nasbe karin labaa loo qaybiya cadafaa mutacayina miaal naxw ishtaraka zaydun wacamrun iiri ishtaraka zaydun wacamrun wacamrun ma banaan mafcuul macan ad ku nasbida maxaa yeele ficilka ka horeeya hal qof kama dhici karo ishtaraka zaydun saydaa wadaagay maad dhihi karta wadaagiddu mota laba qofay rabtaa ah. marka ficilka ka horeeya hal qof kamaba dhacda ishtaraka zaydun wacamrun ayaa wadaagsadeen marka mafcuul mahu ma banaan markaas cadafaa waajiba waxaa leedahay wa kullu rajulin wadaycatu wa kullu rajulin nin kasta iyo wadaycatu sancadiisa ma runaani ma kala haraan wey nin iyo sancadiisa waa isla dhimanayaan ama waa isla noolaanaya waay wajaa zaydunaa yimid wa camruna waa yimid qablahu asaga ka horu yimid ow bacdahu kadib u yimid markaas mafcuul mahu ma noqon karto maaa mafcuul maxaa la rabay in ficilka lagu ag sameeyo aa la rabay ka laguma ag samayna hortiisa ama la sameya kadibaa la sameey marka macnihian aqbalay ta labaad cadafna ma aqbalayo mafcuul macufna ma aqbalayo maxaa la samaynaya sida gabaygan oo kale calaftuhaa tibnan waa maaan baaridaa xataa qadad hamaalatan caynaaha wuxuu yidhi calaftuhaa waan cunsiiyey calafka waxaa la ihahda xoolaha iyo fardaha iyo inkaad u keento waxay cunaan aa la hahda calaf calaftuhaa waan cunsiyo waan quudiyey tibnan duunshe ama waago dheh iyo wamaaan biyo baaridan qabow wamaan hadda ma ku cadfi karti maxaa yl adiga ma dhigi karta hadda soomaali ahaan maanta biyaan soo cunay somaali ma la yidhahdaa lama yidhaahdo biyaan cunay biyo lama cunay mota marka carabta waan cunsiiyey tibnan buunshe ama waago iyo wamaan ma dhihi karti o oo taas macnihiiya kaa dida haddaad mafcuul ka dhigta bal ku fiira iyadan inuu aqbalo calaftuhaa waan cunsiiyey tibnan buunshaan cunsiiyey wa maaan maca maain iyadoo biyihiina la jiraan biyaha iyo buunshaha ma hal maray wada laqaaneef ma dhici karto waana marka hore intaad buunshaha siday cawska kadib aad biyaha udhigto ah, taasna ma aqbalaya lagu leey haleeda marka markaano kale waa inaad caamil soo qadartaa oo tidhahdaa calaftuhaa waxaan cunsiiyey tibnan buunshe wasaqaytuhaa waana waraabiyey maaan biyo baaridan qabo si kale ma labadiiba socon maayaan xataa abad ilaa ay noqotay hamaalatan mid shubin badan caynahaa labadeedii indhoo ah, markii dambe jacayl inta jeclaatay ay indhihii biyo ka sideedo ilimayd xataa abad ilaa ay noqotay hamaalatan mid shubid badan caynahaa labadeedii indho waxa weeyaan hamalat alcaynu alhad idaa faadad dumuucaha iyo kaa lamida iiri idaa malqaaniyaatu barasna yowman u yimid wazajajna alxawaajiba walcuyuuna idaa iyo isim iskuma xigsadaan idaa iyo ma hadday isku xigsadaan ade waa taxaano maaday zaa'ida ka dhig idaada alqaniyato ka dambayda maaha idaa waa a waa ismu shardi kama dabamari karo isim marka ficil soo geli marka barasanadaasoo kale ficil ah idaa barasna markay soo muuqdaan alqaaniyaatu gabdhihii deeqtoomay ee ka deeqtoomay in wax kale lagu qurxiyo gabdhaha quruxdoodu ku filnaatay oo ka deetoomay dahab in loo xiro cilaan in loo mariyo waaba ka deetoomeen kuma laho idaa barasna hadday soo muuqdaan alqaaniyaatu gabdhihii deeqtoomay barasna hadday soo muuqdaan yowman maalin wasajajna oo ay qaanseeyaan alxawaajiba sunniyaha walcuyuuna daas wey ah. walcuyuuna zajajna waxa weeye sunniyahaase gabdhihii gaalada waxay samayn jireen taxiiraan waa xaaraan sharciga gabdhaha muslimaadka ma banaana ee kuwii gaalada waxaysan jireen sunniyeed indhahaas indhaha korkooda timaha ku yaal waxaa la ihahda sunniyo ah, magac kale may leeyihin sunniyo kuwaasaan ah sakiinay qaadeen markaasay bil yar ay ka dhigeen intay ka xiire intay ka xiire bil yaroo galoolanay ka dhigeen midda ah, nabigu diiday sala lah alay sl nabigu nacaaday gabadha samayda ah, wuxuu leeyahay marka qaansay ka dhigeen qaansayar iyo qaansayar eh, qaansayar iyo qaansayar marka walcuyuuna mafcuulu macahuna kama dhigi kartid kumana cadfi karti maaa macnahan aqbalee fiiri haddaad tidhahdo wazajajna markay qaanseeyeen alxawaajiba sunniyo sunniyaha walcuyuunana ay qaanseeyeen ma dhihi karta indhihi inta qoran miya qaanse ka dhige macnuhu socoma haddaad tidha mafcuul macahuna wazajajna markay qaanseeyeen alxawaajiba sunniyaha walcuyuuna maca alcuyuuna iyadoo indhihiina la jira iyagana qaanse laga dhiga iyadiina socomi marka maxaan leenahay wazajajna markay qaanseeyeen alxawaajiba sunniyaha wakaxalna alcuyuuna indhihiina indhakulmadsadeen ficil kale usoo qadarayna marka ficil kale aan soo marka labadaas goorna labadaasay leedahay labadaas goorna allah mustacaan waaba tegey waqtiga wain jaraa waaw lilisinaab in xarfu shardin jaazimin yajzimu ficlayn alawaalu ficlu shardin waani jawaabuhu jazaahu mabniyan cala sukuuni laa maxala lah min alcraab jaraa ficlu naadir mabniyun calaa fatxati muqadaratin cala alalifi manca min duhri abtacadulu fii maxali jasmin bin ficlu shardi nudqu faacilu jara marfuucu wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii akhirihi nudqu mudaafu alkaafu mudaafu ilayhi mabniyun cala alfatxi fii maxali jarin bilmafcuuli albaaw xarfu jarin almafcuulu lahu majruurun bilbaac iyadoo iswata maxaa waa calam almafcuulu lahu oo iswataa calam oo magaca almafcuul lahu majruur bilba wa calaamatu jarihi kasrat muqadarat calى aakhirihi manaca min duhuuriha ishtiqaalu maxali bixarakati xikaaya asalku saas ahaa oo waxa weya bilmafcuuli lahu aliska dhehaayo markii horeba haddana xarakadii xikaayada lafteeda waxaa ka sii qaaday sukuunu darbiga aljaaru wlmajruur mutacaliq bijara fansib alfa raabiطaة liljawaab insib ficlu amri mabniin calى sukuni la maxal la min اlcraab wfacilu damiru mustatin wujuban taqdiru anta wlhaa damiru mutaصil mabniin calى dami fi maxali naصbin wاljumlaةu min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali jasmin bin jawaabu shardi wاljumlaةu min ashardi wa jawaabihi والجملة من فعل شرط وجوابه لا محل الله من الإعراب لأنها مستأنفة بالفعل, بالفعل الباء حرف الجر الفعل اسم مجرور بالباء وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره الجار والمجرور متعلق بإنسب الذي اسم موصول صفة الفعل مبني على سكون في محل جر قد حرف التحقيق فعل فعل الماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وفاعل ضمير مستتر جوازا تقدره يعود على الفاعل المفهوم من فعل وله ضمير متصل مبني على ضم مقدر على آخر منع من ظهور اشتغال محل بسكون الروي والجملة من الفعل أو فعل والفاعل هو والمفعول أو ضميرك لا محل لها من الإعراب لأنها صلة موصول والعيد إلى الموصول الضمير الذي هو مفعول به فعل آه مفعولك واي فاعلك whw alwaaw xarfu cadfin huwa damiiru rafcin munfasil mubtada mabni cala fii maxali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 الكسر في محل الجر والجملة من لكن واسمها وخبرها لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة استدراكية وكلية شارحة لكن وحويا وقيب كمذا استئناف استدراك وما جملة قارة مستقلة وغالب الواو للاستثناء غالب مبتدا مرفوع بالابتداء وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره غالب مضاف الأحوال مضاف إليه مجرور وعلامة جري كسرة ظاهرة في آخره أن تروا أن حرف مستري والنصب مبني على سكون لا محل له من الإعراب ترى فعل المضارع منصوب بأن وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر وفعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت وله ضمير متصل مبني على الضمير في محل النصب والجملة من الفعل والفاعل في تأويل مصدر خبر المبتدا في تأويل ru'yat khabri mubtada marfuucu bimubtada wacalaamatu rafci damatun daahiratu fi aakhiri ru'yatu mudaaf wlkaafu mudaaf ilayh min idaafati masl ila faacilihi mabniyun cala fatxi fi maxali jari waljumlatu min almubtada oo wa gaalibaxwaali ah wa khabarihi oo ru'yatu kada la soo dhalaaliyey ah laa maxala laha min alacraab liannaha mustanafa jawaaba xaalun min mafcuul bihi tara mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhiriha marka taraada haddaad ru'yadan ka dhigto basariya midii aragtida aheed jawaabid waa xaalayne ah, waa xaalayne haddaad cilmiye ka dhigtana mafcuul faanigaad ka dhigi jawaaba xaalu min mafcuul bihi tara mansuub calaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi akhirihi jawaaba mudaaf لما فعلت ما تهواه مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بحركة, الم... بحركة الحكاية بحركة الحكاية taquulu haddii kaleetana waad kale icraabe jawaaba mudaaf mudaaf ilay maxduufun taqdiiruhu qawluka jawaaba qawlika markaasaad lima allaamu xarfu jarin wlmiimu waxaa leedahay lima allaamu xarfu jarin almiimu waxaa leedaha ma marka miim keligeed maaha maa loo akrina ilaa kelmaddu waxa wey haday laba xaraf gaarto magaceeda loo akriyaa waxaa leedaha lima lamu xarfu jarin maa ismu istifhaamin mabniyun calaa sukuunin cala alfi maxduufa ah, fii maxal jarin aljar wlmajruur mutacaliqun bima bacdahu facaltuda ka dambayda lagu tacalujina facalta ficlan wa faacilu ma ism mawsuulin bimacna aladii mabniyun cala sukuuni fii maxal nasb mafcuul bihi tahwaa فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم علامة رفع ضمة مقدرة على الالف منع من ذراء التعذب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به والجملة من الفعل oo tahwa wاlfaacilu anta wاlmafcuul oo damiirka laa maxal laha min alcraabi ana silaة mawsuul wاlcaa'idu adamiir ladi huwa mafcuul bihi wljumlau min alficli oo facala iyo wlfaacili iyo mafcuulka oo jaar majhuurka fii maxali nasbin maquulu qowlilmaxduuf qowlka oo jawaabi mudaafilihiga aan uga dhignay qowlkaasaa nasbisanaya تقول فعل مضارع مرفوع للتجرد من الناصب والجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفاعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة قد زرتك قد حرف تحقيق زرتك فعل وفاعل ومفعول به والجملة من الفعل والفاعل والمفعول به في محل نصب مقول قول خوفا مفعول مفعول من أجله منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره خوف مضاف أشر مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة ظاهرة في آخره وغست فعل وفاعل وغست الواو حرف عطف غست فعل وفاعل والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة قد زرتك في البحر جار ومجهور متعلق بغست ابتغاء مفعول من أجل منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره ابتغاء مضاف الدر مضاف إليه مجرور علامة جره كسرة ظاهرة في آخره وإن أقمت الواو للسناء إن حرف شرط جازم يجزم فعلين الأول فعل شرط والثاني جواب وجزاء مبني على السكون لا محل له من الإعراب أقم فعل ماضي مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع المتحرك في محل جزم بإن فعل شرط والتاء ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل الواو مفعول به منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره في الكلام جار ومجرور متعلق بأقمت في الكلام جار ومجرور حلو لك هذا معه صح هو ولا ولا فهمي الحمد لله جار ومجرور متعلق بأقمت مقام ظرف مكان منصوب على ظرفية مكانية وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وظرف متعلق بأقمت مقام مضاف مع مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسرة مقدرة على آخره منع من ظهور اشتغال المحل بسكون الحكاية فانصب الفاء رابدة للجواب انصب فعل أمر مبني على سكون الله محل الله من الإعراب وفعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل أو انصب والفاعل أنت في محل جسم بإن جواب شرط بلا ملا من الباء حرف جر لا اسم بمعنى غير مبني على السكون في محل الجر الجر والمجرور متعلق بانصب لا مضاف ملا من مضاف الى المجرور وعلامه جر كسره ظاهره في اخره وجمله الشرط وجوابه لا محلها من العرب لانها مستأنفه تقول فعل مضارع مرفوع لتجرد من النصب الجازم وعلامة رفع ضمة ظاهرة في آخره وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقدير أنت والجملة من الفعل والفعل لا محل لها من الإعراب لأنها مستأنفة جاء البرد جاء فعل ماض البرد فاعل جاء والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب مقول القول والجباب الواو واو المعية الجباب مفعول معه منصوب وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره والألف للإطلاق واستوت المياه واستوى فعل ماض مبني على فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء ساكنين منع من ظهور التعذر وطاو علامة التنيث مبني على السكون وحرك بالكسرة تخلصا من التقاء ساكنين المياه فاعل سوى مرفوع وعلامة رفع الضمة ظاهرة في آخره والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب محذوفة على جملة جاء البرد ولقشاب الواو حرف عطف عفوا ولقشاب الواو واو المحية maxalshaadkii dhammaaba wey alwaa waaw lmaciya alaqshaab mafcuul bihi mansuub alaqshaaba mafcuulu macahu mansuub wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakhiri wlalifu liliطlaaqi wamaa alwaawu xarfa catin ma ismu istifhaamin mafcuul bihi muqadam mabniyin cala sukuuni fi maxali naصbin sanacta ficlu wafaacilu wاljumlaة min alficli wاlfaacili wاlmafcuuli fi maxali naصbin macduufaة calى jumlati jaa albardu wاljalaab yaa ila socda ila socta adiga halkan wamaa sanacta waxaan idhi ficlu wa faacil wlmafcuulu awa faacilkii mafcuulkiina aw mafcuulkii aduu mayla socto aw maada waa mafcuulkiina maada waa mafcuulkii sanacna waa ficilkii taaduna waa faacilkii la soco waaya yaa yaa fataa yaa xarfu nidaain maa naaba adcu fataa munaada nakiratun maqsuudatun mabniyun calى damatin muqadaratin calى اlأlifi manaca min duhuri atacaduru fii maxali naصbin wajumlaة nida laa maxal laha min alcraab liannahaa muctaridaة bayna alficli wa mafcuulih ficilkii mafcuulkii kala dhex gasha wsucda alwaawaw maciya sucda mafcuulu macahu mansuub wacalaamatu naصbi fatxaة daahiraة fi aakhirih faqis alfa fa fasixa liannaha afsaxat can jawaabi sharطi mqadarin taqdiiru idaa carafta maa dakartu laka waaragta ziyaada faaqulu laka qis qis ficlu amri mabniin calى sukun lah maxal lah min alcraab wafaacilu damiru mustatin wujuban taqdiiru anta wاljumlaة min alficli wاlfaacil fi maxal nasb nqulu qowlin calىa xarfu jarin hada ha xarfu tanbiih da ismu ishaara mabniin calى sukuni fi maxali jarin aljar wاlmajhuul mutacaliq bqis tusaadif ficlu mudaaric majzuum bijawaabi dalb qistaas weeyaan qistaas aad dalab aheed jawaabay u noqotay ficilkan mudaaric sidaasa lagu jasmiyey waxaa leedaha tusaadi ficlu mudaaric majzuumin bijawaabi dalab wa calaamatu jasmihi الsukuunu وفاaciلhu ضمير msتر وuجوبا تقديرهu أnت ruشhd مفعول bه منصوب cلاaمة نصب فتحة ظاahiرة على آkhiرihi والجuملة الفعلية لاa محل لha من الإعراaب لأنها جuز مقول qول waa iska مقول qwlka juز ka mid aqistaasay isla socotahay maquul qowl la tahay marka juz kamida xaraf kamida camala laga dhiga jumladan dalabiyada wallahu subxana wa tacala alam sala allah ala nabiyina mxamed